alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى allah wslm عlى nabiyina mxamadi wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abuxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayri naysaburi raximah اllahu tacaala xadaana qutayba bnu saciid في bاب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه wuxuu ku saabsan yahay istixbaab alibraad qaboojinta in la qaboojiya inay wanaagsan tahay oy sunno tahay biduhri duhurka salaada duhur xilli kulul oo qoraxdu ay kulushahay kusoo hagaagtaa qaar ka mida ah fusuusha iyo xilliyaha xilliga jiilaalka oo kale qoraxdu aad bay u kulushahay manaadiqduna way ku kala duwan tahay mandiqada xijaas ee nabigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam uu ku dhashay kuna xabaalan yahay ee ku dhintay saxaabaduna ay iskugu imaadeen almuhaajiriina waalansaar waxay ka mid tahay manaadiqda u kulkulul xilliga kuleelka marka duhurka haddii xilligaasi uu ku soo hagaago xilli kulol meel meelow ahaadaba ama waddanka soo la joogada in la qaboojiyo gaar ahaan liman yamdi ilaa jamaaca dadka jamaacada soo aadaya loo qaboojiyo wayanaaluhu alxaru kuleel kale uu gaarayo fii ariiqi waddadiisa cabdallah wuxuu xasuusinayaa igu baraarujiyey cashirkeena xalay aan soo marray kitaab mawaaqiit mawaaqiit salaat ama baab awqaat salawaat xadiidka lixaad waxaan soo marray ayuub can cabdillaahi bni camar ayuub can cabdillaahi soo maaha marka eh, ayuubkaas ma aha ayuub eh, ansaarigii maaha saxaabigahaa abu ayuub abu ayuub alansaari abu ayub alansaariga saxaabiga ma aha waa nin kaleo taabici ah isla xadiidka sanadkiisa dambe ayaa lagu sheegay magaciisa marka ku baraaruga jazahu llahu khayran wixii saasoo kale aan lagu baraaruji ayib masalada marka waxay u noqonaysaa in xilligaa kuleelka ee qoraxdu ay kulushahay la qaboojiyo oo duhurka awalkiisa baa laga tukanine xoogow bal dabeeshu intay maraysa ee derbiyaha iyo geeduhu hoos ay yeelanayaan in la yarkaadiyo oo awal waqtigii xilligaasi laga fadli badan yahay waxaa ka fadli badan in xoogow la yar qaboojiyo dib loo yar dhigo wakhtiga duhurkana wakhti waasaca oo dheer weey laga bilaabo qoraxdu markay zuusho oy samadu ka yar leexato oo hoosku xaggaa iyo qorax ka soo bax qorax ka soo bax uu hoosku u yar wareego wax yar ilaa uu ka noqdo qof wadba ama shay walba iyo hooskiisa labalaab asagii hooskiisa iska leekaadaan xataa yakuuna dila kulli shay milahu intaas waqtigu joogaa marka xoogow in la qaboojiyaa sunnaah gaar ahaan haddii jamaaco la sugaayo oo dadku ayna imaadaan la rabo qoraxduna ay kulushahay wax difaaca oo kaa ilaaliya sida hadda dee dhulkaas sacuudiga oo kale iyo meel walbaba mukayaf iyo qaboojiyaha ku jiro gaarigii iyo fasalkii iyo masjidkii iyo wixii oo dhanba marka xilliyihii ay qoraxduna kululeed fursaddaana aan la haysanin ama haddii ay jirto kuleel aad u daraba sidaas oo kale ah in laga qaboojiya fiican waxaynu u noqonaysaa shareecadeenna maqaasideedii iyo mabaadida caamka ee dhowrtaa waxaa ka mid ah ataysiiru wacadamu tacsiir wa rafci alxaraj culays allaala wixii ku ah ummadda in laga kor yeelo waana ilaahay wuxuu nana doonaaya yuriidu allahu an yukhafifa cankum ilaahay wuxuu doonayaa inuu noo fududeeyo oo waxbaba nagu adkaaninba oo wax allaala wixii mashaqo oon tahli weyno oo tabarteenna ka bata ilaahay waa naga fududanay subxaanahu wa tacaala qawaacidda shareecada ee waaweyn baa waxaa ka mid a shanta kuliyaadka la yidhaahdo qaacida mashhuuroo la yidhahdo almashaqatu tajribu taysiir wax allaal waxay mashaqaiya culaysa waxay soo jiidaysaa taysiir iyo fudaydin qawaacidda ka farcamana waxaa ka mida idaa daaqa alamru ibtasaca waida tasaca daaqa shayga hadduu cariidi ugu noqdo oo kugu adkaado in la tawasuciyo o la waasiciyo oo la fidiyo oo la fududeeyo ayaa imaanaysa markii uu fudeedka asagaa adeega asagaa baxana asalkii iyo casiimadii baa loo noqonaya nabigeennana sala allahu alayh waalih wasalam ilaahay wuxuu ku tilmaamay sifooyinka uu leeyahay casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim wax allaala wixii culays iyo adeeg inagu ah oo dhanba way ku culus tahay nabiga ummaddiisa inuu ka fududeeyuu jecel yahay sala allah aleyh wasalam wamuhtira bayna amrayni in laftaara akhafuhumaa wa aysaruhumaa laba shay haddii nabiga calayhi salaam laisbabargeliyo oo la dooransiiyana kafruud buu dooran jiray sala allah alay ali wasalam marka masalada waa masalat ruksa sunno mustaqilaa ma ahee waa ruksa ruksadana waxay u noqonaysaa irfaaq in loo dhimriyo dadka haddii marka ay arrintu noqoto inay oga culus tahay dadku in la sugo oo duhurkii la tukado sideed saac iyo bar la tukado ayay oga culus tahay dadkii rabay inay shaqooyinkooda ku noqdaan ama ay qayluushadaan yaaba taasaaba oga culus in dib loo dhigo irfaaqa ayay mar walba la soconoo salaadda awalkay ka tukani markaasay danahooda qabsan oo qayluushan hadday culaysku uu noqdo imaanshihiiba u adkaado wax kale oo ka cadagna uusan jirin sida nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la qaadan oo arrintu waa ruqsa ruksadana waxaa weeyaan min ajli alxaaja iyo culays dartii baa loo imaaday mar walba haddii xukunku uu mucallal yahayna cilladaasaa lala soconayaa qaala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiilin ariif albaqlaani qaala xadaana leyt bnu sacdin ilfahmi xaaw xadaana muxamed bnu rumx bnu muhaajir qaala ahbarana leyt bnu sacdin can ibni shihaab azuhri can ibni musayibin saciidin musayib bni xasni wa abi salama bn cabdiraxmaan azuhri can abi hurayrata radi allahu canhu anahu abu hurayra qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi ida shtada alxaru kuleelku markuu daraado faabriduu bisalaa salaada qaboojiya xilligeedoo dib u yardhiga fa ina shiddata alxari kuleelka daran min fayxi jahannama jahannama humraheediiyo uumigeedii buu ka ahaaday waa qudro ilaahay uu leeyay subxaana awood ilaahay uu leeyay weeyaan waxyaalaha qaybiyaadkay ka mid tahay jahannama ilahay uu nooga hadlay noona sheegay inay aad u daran tahay marka kuleelka jahannamo ay neefsanayso xilliga jiilaalka iyo kuleelka saamayn adduunyadii buu ku yeelan waana umuurta qaybiyaadka oo waxaa la yidhaahdaa alumuur alghaybiya laa majaala lilcaqli idraaku caqliga idraak iyo haleelid kuma shaqo kuma laho iimaan iyo rumayn iyo yaqiinu baa lagaa rabaa kol hadduu ilaahay nooga warramay iyo rasuulka calayh salaam wixii qaybkaha ah naga maqnaa marka saamayn bay ku yeelan kartaa inuu shaygu uu lahaado sabab sharciga iyo sabab dhanci ahna waxaa weeyaan dhibaato ma laha sabab dhanci ah oo la garan karo oo la iktishaafi karo qoraxda xilliga ay kulushahay iyo qaabkay u kululaatay iyo samadii ina inaga nagu soo toostay qoraxda iyo markay qabowda dhinacaga marto iyo arrimahaasi asbaabta dhabcigaee la fahmi karo iyo inuu ilaahay sabab sharciyahoo xilligaasi ay kulushahay nagu soo aaday jahanamahum humraheeda inay wadato labadaba way yeelan karaan ashyaadu asbaab sharciya iyo asbaab dabciya sida kusuufkii oo kale qorax madoobaadka qoraxda maxay la madoobaataa dayaxu muxuu la madoobaadaa dhulka kala dhexgala qoraxdii dayaxa ama muxuuha dayixi baa kala dhexgala qoraxdii iyo dhulkii waxa ay culamaaulfalag ay sheegeen ee cilmiga lagu ogaaday iyo sababta sharciga oo ah yukhawifu allahu bihi cibaada ilaahay qoraxda iyo dayaxa wuxuu la madoobayaa inuu addoommaha ku cabsigeliyo marka sidaasuu ilaahay yeelay cirkale asagaa iskale dhulkana asagaa leh qoraxda dayaxana asagaa iska leh suu iskugu toosin karaa laakiin cillada ka dambaysa maxay tahay xigmadu in addoommaha ilaahay ku cabsigeliyo oo xilli qoraxda iyo dayaxa iyo waxoo dhanba ay duli doonaanoo mugdi la geli doono qof walba camalkaada iftiinsa ay noqon doonto iyo qiyaamaha calaamaadkeeda in lagu xasuusto qaala xadaanii xarmalatu bnu yaxya tujayba abarana ibn wahbin abarana yunus an shihaabin abara qaala abaranii abu salma wasaciid bn musayib anahuma samica aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala la alay slam bimilihi sawa kaa wax lamida qaala waxadaana haaruun bnu saciid laydi ayniyi wacamru bnu sawaadi waaxmed bnu ciisa qaala camrun abarana waqaala laakharani xadaana ibn wahbin qaala abaranii camrun ana bukayran xadaahu can busr bnu saciidin wasulaymaan alaqar can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaala ida kaana alyowmu alxaar maalin kulul markay jirto faabriduu bisalaati salaada qaboojiya salaadaada duhurkaa loo jeedaa casar kuma jiro jamhuur ahlicilm saas ku tageen ilaa man shada ama jumcada ayaduna jumcaduna kuma jirtay u badan yihiin jamhuurtu leanna jumcada aroor in la tagaa loogu talagalay xadiid sahl binu sacd waa kii dhihi jiray maa kunaa naqiilu walaa nataqadaa ila bacda salaa aroor bay tegi jireen in marka jumcadii dib loo dhigo ilaa sideed sac la gaarhsiiyo sida duhurkiina xaraj iyo culays baa ku sugan fa ina shiddat alxari kuleelka daran min fayxi jahannama jahannamo umraheedii oo ka mid yahay qaala camaru xadaanii abu yuunus can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اla alay wasalam qaal abriduu cani salaa salaada qaboojiya kuleelka iska qaboojiya faina shiddat alxari kuleelka daran min fayxi jahannama jahanamo humraheedii iyo umrigeedu ka mid yahay marka ashay yukaru bishay markii qoraxdu ay ku ulaato in jahanamo la xasuusto xilliga mugdiga aad ku jirto qabrigii in la xasuusto markii xajka la joogo dhar cadcad la xidho in dhimashadiiyo geerida kafankii la xasuusto waxba waxbaa lagu xasuusanayo shay walbaba adduunyadan aan joogno aakhare ayuu mufaana iyo calaamo iyo miitaal u yahay tusaale qaala camar wuxuu yidhi xadiiana xadaanii ibnu shihaab can ibni musayibi waabi salama can abi hurayra can rasuuli lahi sal l binaxwi dalik waxadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa cabdulcasiis can alcalaa can abihi can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama qaal ina hada alxara kuleelkan aad aragtaan min fayxi jahanama jahanama humreheedii buu ka ahaadee faabriduu bisalaati salaad iska qaboojista xilli qabow tukada ilaa ilaa toddoba saacun hadhihine qoraxdiiba hadday kulushahay dib waa loo dhigi karaa xadaana ibnu raaficin qaala xadaana cabdrazaq qaala xadaana macmar can hamaam bn munabihin qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam fadakara axaadiia minha waqaala rasuulu اllahi sala اllah alيh wasalam saxiifatulhamaam can abi horayra weyaan saasay ku imataa hadba inta shaahidkae looga baahan yahay buu kaaga soo goynaya muslim wa rasuulu llaahi sala allah alay slam wuxuu yidhi abriduu can alxari kuleylka iska qaboojiya fi salaati salaada gudaheeda duhurka fa ina shidat alxari kuleylka daran min feexi jahannam ka ahaadee qaala xadaanii moxamed bnu muhana qaala xadaana moxamed bnu jacbarin qaala xadaana shucba qaal samictu muhaajiran abalxasani yuxadiu annahu samica zayd bna wahbin yuxadiu can abi darin radi allahu canhu qaala adana muaadinu rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam muadinkii nabiga bilaal ayaa ku aadaamay buguhor duhurkii soo aroortay riwaayo kale inuu bilaal ahaa oo nabiga calayh salaam uu yii qabooji faqaala nabiyu sala allah alay wasalam abrid abrid qabooji qabooji ukaadinu yidhi oo qaala intadir intadir sug ha aadaamine ha aadaamine ama aqimkii baa la sugayaa wa qaala ina shidat alxari min fawxi jahannam marka adanadaasi araada an yuadin bay u badan tahay marka leanna markii la aadaamo dadku aadaankaasi ku imanayaan marka in dib loo dhigo intadir intadir qaala ina shidat alxari min fayxi jahannam faida shtada alxaru kuleylku markuu daraado faabriduu can isalaat salaadda iska qaboojista xilligaas qaala abu darin xataa ra'aynaa salaaddii waqtigeedii dib baa loo dhigay xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragno fayat tuluulii meelaha burumburcoodka ah ama taagaga ah carrada bacaadka ee yar tuuran baa tuluul la dhahaa wax saa u sii weyn maski ma aha buur weyn ma ahe wax yaroo bacaadoo saa u yar taagan hooskeeda ilaa aan ka aragno marka bacaad yar oo xoogow saa u yar taagan iyo meel yaroo taaga oo dhaka oo yar fudumbuuroo taagan markay ay yeelato hoos yeelato waxaad darti aranaysaa salaadaa dib baa loo dhigay ilaa waxay ku dhowaatay awalulcasri bay ku dhowaatay qaala waxadaanii camru bnu sawaadin waxarmala bnu yaxya walafdu lixarmala qaala akhbarana ibnu wahbin akhbaranii yuunus can ibni shihaabi qaala xadaanii abu salamata bn cabdiraxmaan anahu samaca aba hurayrata maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartii baa sheegatay ilaa rabbihaa rabbigeed bay u sheegatay subxaana waa makhluuq naartu waana wax iska jaamid ah aan caqli iyo annagaan amuq aan lahayn laakiin makhluuq kasta ilaahay buu u tawaaducaa isku bihinbiyaa isku dhiibaa oo awoodda ilaahay iyo qahrigiisa iyo quwadiisa ayay maarata ku hoos jiraan way sheegatay ah, inay marka sheegan kartana wax la yaab lama lahaa wax kasta oo makhluuq ilahay waa ka hadlisiin karaa rabbina si ay ula hadlaan oo u tawaaducaan u caabudaan bay leeyihiin uma stawaa ila samaa'i wa hiya duaan uma stawaa ila asamaa'i wa hiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa طawcan ow karha qaalataa atayna aa'iciin soo maarteed samadiiyo ardadii waxay leeyihin ataynaa aa'iciin markaa waa hadli karaan markaasa waay ishtakat inaaru ilaa rabbi bay u sheegatay alcash faqaalat waxay tii yaa rab rabbigayow akala bacdii bacda barkayba barka kala cunay anigi baa is cunay wax kale lama haysato weli wax laguma tuurin faadina laha alla wuxuu u ogolaaday binafasayni laba neefsi laba jeer inay gufaacdo oo ay humraha iyo ololka ay ka fududaato ayuu ilaahay u idmay nafasin neefsi fi shitaa xilliga qabowey neefsan wa nafasin neefsina fi sayfi xilliga kuleelka iyo jiilaalka fa huwa ashaddu maa tajiduun neefsigaas jiilaalka ay neefsanayso wa ashaddu maa tajiduuna waxaad helaysaan markay u daran tahay min alxarri kuleel kuleelka daran arkaysaan xilligii jilaanka soo nafsatay wey wa ashaddu maa tajiduun qabowga markaad daran u dhacayona ashaddu maa tajiduuna min azamhariir markaad helaysaan qabowga daran weeye oo jahanamo kuleel qaybna waa kuleel qaybna waa qabow labadaba markaa ehlunaarka walciyaadu billaah ayaa laiskugu lagu xenaya marka kuleelka lagu cadaabo haddana qabow baa lagu cadaabaya labadaba ila waa naare zamhariiro waa qabowa daran waaye awoodda ilahay waxba kuma aha subxaanah inay hadlaanna qudrada ilahi waxba kuma aha arrimahaas oo dhanna waa umuur qaybi aho sida ay tahaan ku rumaynaynaa in la taawiiliyo la yidhaahdo akala bacdi bacdan waxaa le waa khasanadii malaa'igtii naarta u xilsaareed weeye waxa maaratay waxa maaratay neefsiga ama kuleelka kuma jirto leanna akala bacdi bacdan taas hadiyayso malaa'igta maaha ma noqon karto waxaa iscunaaya waa naartii jahanamo wey kuleelkii baa ka batay waxayna sugaysaa uun waxay tugaysaa un insi iyo jinni iyo wixii kale lagu buuxiyay sugaysaa walciyaadu billah ilahay ehelkeeda nagama dhigo naarta subxaanahu wa tacaala ilahay naga badbaadiyo allahuma ajirna min annaar allahuma ajirna min annaar allahuma ajirna min annaar ayib sidaasaa markaa ayay nabigeena sheegay sala allahu alayh waalih wasalam xadanii <clears throat> isxaaq bnu musa ansaariyu qaal xadaana macan ibnu ciisa xadaana mari can cabdillahi bn yaziid mawla aswad ibni sufyaan سفyاn عن أbي سلم بن cabدiرحمن ومحamed بن cabdiرحمن بن ثوbاn عن أbي هurيرaةa أna رasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم qاal إida kana الxru faأbriduu can الصلاaةi qaboojiya faإna شhidaة الxari min fici جahanama jahanama humraheediiyo neefsigeedu ka ahaadeen وadakara ana الnaara yani wax alla waxay kuleel oo dhanba jahanamo ayaa asal yaa asal u ah oo qofka markuu qandho daran iyo kuleel daran hayo waa kuu nabiga dhihi jiray hala qaboojiyo biyaha iyo waxsaasoo kale iyo wax mara qabow iyo qoyan iyo waxaa la marmariyo iyadoona jahanabay ka haato wadakara ana naara naartii ishtakad inay sheegatay ilaa rabbiha duu calcash faadana laha wuxuu u ogolaaday fii kulli caamin sanad walba binafasayni laba neefsi nafasin fii shitaa xilliga qabow way neefsanaysaa iyo xagaaga wa nafasin neefsina fi sayfi xilliga jiilaalkae qulul waxadaanii xarmana binu yaxya xadaana cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbaranii xay waqaala xadaanii yaziid bin cabdillaahi bn usaama bn haadi xadaanii ibnu lhaadi baa arkaysa mararka qaar sidii loogu abtiriyo fiiri can muxamed ibni ibraahiim can abi salamata can abi hurayra can rasuuli llaahi sala allahu alayh waali wasalam qaal qaalat innaaru naarti baa waxay tiri rabbi rabbigayow akala bacdii bacdaa barhkayba barka kala cunay oo anigii baa isku maarata kharaaray oo kulaelkii baa intuu ka batay ogolkeedii iyo meel kale haddii weyda iyadii baa iscunaysa faadan lii ii ogolow atanafas aan neefsada oo waxaana iga baxsaan aan neeftayda daboosheeda u baxdeen faadana lahaa binafasayni buu u ogolaaday laba neefsi nafasin fi shitaa xilliga qaboowa iyo wa nafsin nafsiyo fi sayfi xilliga kuleelka ah fama wajadtum waxaad helaysaanoo min bardi qabowah aw zamhariirin min bardi qabow aw zamhariirin aw shakraawi famin nafasi jahannama jahama nafsigeeda way xilliga qabowah wamaa wajadtum waxaad helaysaan min xarin kuleela aw xaruurin kuleela waa isku mide famin nafsi jahanama jahanama nafsigeeda way xilliga kuleelka baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaabi taqdiimi duhri duhurka in laga hormariyo in la hormariyo oo fii awali waqti laga tukado xilliga ugu horeeya fii kayri shiddati alxar hadduuna kuleel jirin awalkaa fiican oo afdala min baab musaabaqa ila alkhayraat weeyaanoo cibaadada waajib markay kugu noqoto xataa haddii wakhtigeeda waasax uu yahay awalkaa kuu fiican maxaa yeelay dayntii iyo waajibkii kusaaraabaa kaa dhacaaya adiguna waxaa weeyaan nabad baa tahay oo asalaamatu laa yacdiluha shay qofka inuu nabad ahaabaa ka fiican in wax lagu haysto oo wuxuu noqonaan war loo haynin hadduu dhinto salaaddiisi waa tukaday awal wakhtigaa fiican tanna waxaa weeyaan waida tasaca daaqa haddii uu cedhidhigii baxo oo kulaalkii uu meesha ka baxo waxay ku noqonaysaa asalkii iyo abiiqii manaa mustaaca la karay xadaana muxamed bn muana wmuxamed bn bashaar kilaahuma can yaxya alqataan wa mahdi qaala ibn xadaana yaxya bnu saciidin can shucbata qaala xadaana simaaq ibnu xarbin can jaabir bn samurata qaala ibn muana waxadaana cabdiraxmaan bn mahdi can shucbata can simaakin can jaabir bn samurata qaal kaana nabiyu sal la aleh wasalam yusallii duhra buu tukan idaa daxadat ishamsu qoraxda markay iilato soo maarti duxuud shams way ka horaysaa dibudhigi iyo waxbaa meesha kuma jirto saasay qoraxda u ilataba oo zawaalka gaadho oo waqtigii duurka la gaadhana waa tukan jiri aqlabka sidaasuu ahaa ilaa xilliga kuleelka oy daran tahay mooyeene waxadaana abu bakr bin abi shayba xadaana abulaxwa salaam binu sulaym alxanafi can abi isxaaq asabici can saciid bin wahbin can khabaab ibni maratin radi allahu canhu min asaabiqiina alawaliina buu ka mid yahay qaala shakawnaa ila rasuuli illah nabigaan u sheegana calayh salaam asalaata salaadla tukadaan oga sheeganay fi ramadaan xilliga ay cadowgubtu kulushahay xilliga qoraday kulushahay kuleelka qoraxda dhulkiibaa kullaanaya oo carradiibaa kullaanaysa oo sujuuddiibaa adkaanaysa falam yushiknaa nagama aqbalin ay lam yaqbal shakwaana shakwadaanadii ma aqbalin marka muxuu aqbali waayey waxay dalbeen ziyaada can tabriidkii aan soo marray ziyaaday dalbeenoo in loo sii kordhiyo ama ma ahee lam yushiknaa markii hore kadibna waxaa imaanay tabriid oo mansuuq waaye ayadana waa dhici kartaa ama xilli kuleelku uu iska caadi yahay hadda kuleelka gaaraysa oo kale iyo waa kuleel iskaga shaqaysan karo oo lagu socon karo alxamdulilah markaad tagta meelaha eh, xijaas iyo wadamada qaaraad tagta kuleelka ka dhacaya eh, korba aadan kaaga imaanayn hoosta kaaga imaanay kuleel hoos kaaga imaan maarat midka ugu daran baa midka hoos kaaga imaanaya indhaha kaaga dhici ee sanka kaaga geli ee dadku ay dhiiga sii daynayaan markii darabaa shamsiya waxa la yihahdaa dhacayo madaxa yaa dadka laga dhufanaya xaaladahaasaa laga hadlaya ay kulushahay ayib marka adiga xilligaasoo kale inaad tiraahdo kulayl daran baa jira ama qabowa gaaraysa iska caadiga aad tiraahdo qabow daran baa jiro biyihii kuma qabaysan karo jinaabadii oo carra ad ku orado waxaasoo dhanba waxay ka mid tahay waa tatabucu rukas iyo fuduleed aan zaa'id aho qofka uu raadsanayo wey zaaid oo qofku raadsanayo xilli kale intuu biyaha ku qabaysto inuu markaa ugo isku dado hab isku siiyo ama meel yar daafi ah oo yar waxay u galo ama iska kululays intaba uu heli karaa dadka qaar baa aad u tasaahula masaladan iyada ah oo hadday noqoto maalmaha qabowi aado biyahaayoo dhanba waa laga cararaaya gebagabe iyo wax baa la aadi taa sax ma aha naftaada adigaa garanaya in allahuma abiib iyo qof dhakhtaroo lagu kalsoon yahay xanuun iyo saasoo kalea laguu sheego oo dhibaato kaa soo gaarod og tahay ama yaqiin ama shibru yaqiin dan alqaalib arrimaha waa gaar laakiin in dadkao dhan ay fududaystaan masaaisha ma aha waxadaana axmed bn yuns waxawn bnu salaam qaala cawn abarana waqaala ibnu yuns walafdu xadaana zuhayr qaala xadaana abu isxaaqin إسحاaq عن سعيid بن وهب عن khباب بن أرة qاal أتynaa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم baan u nimid fashakwnaa ilayh waxaan oga sheeganay xar ramضا bacaadka iyo burburcoodka carada lagu hadlaya carada dhulka kulul baa waxa la dhaha ramضا falam yushiknaa nagama aqbalin shakwadaanadii qaala زuhayr qultu لأbi isxaaq baan waxaan ku yidhi afi ظuhri ma duhurka wax loo diiday inay dib dhigaan qaala nacam qultu afi tacjiiliha madadejinteedii bay ka sheeganayaan qaala nacam haa waa goorma de kuleelkii daraa ma jiro kuleelka markuu daran yahay se waxaa weeyaan waa soo maray ama waa intaan arrintaa waxaa ka dambaysay abridu baa ka dambaysay xadaana yaxya bnu yaxya qaala xadaana bishr bn fadl can khaalib alqaطaan can bakr ibn cabdillahi can anas bni malikin qaal kuna nusalii maca rasuuli lahi sala la alay slam fi shiddat alxar kuleel daran faidaa lam yastadic axaduna midkaama hadduu kari waayo an yumakina jabhatahu wejigiisa inuu makaniyo min alardi dhulka basada thawba maradiisuu fidsan jiray fasajada caleyh waa ku sujuudi jiray dhulka la dhigi waayo waa goorma dee saarbawaa safaroo kale qoraxda dee markay xataa caadi dhexdhexaad ay tahay dhulku waa kululaanaya caradana way kululaanaysaa wejiga oo xubnaha meesha ugu jilicsanahna saameyn bay ku yeelanoo wejiga dhulka ila dha way ku adkaanaysaa bikhilaaf qoraxda korka imaanaysa jirka u adkaysan karo marka xaaladaasay gaareen laakiin shiddat alxarigii kuleelkii kore ee masaajidka loo imaan la'aa kaas ma gaarsiisna dhulkibaa olol caradiibaa olol waxaa weyaan saafaroo kale ku jiraan halkaa markii heerka u gaaray wejigii dhulka in la dhigana waxay kamid tahay arkaantii salaada bay ka mid tahay oo toddoba xubnood waa in dhulka la dhigo oo la makaniyo wejiga haddii qofka uu wejiga dhulka makani waayo way kala tahay tamkiin iyo masti way kala tahay taabsiin looma jeedo taabsiin wejiga dhulka la taabsiiyo ma aha arrintu inaad makaniso macnaheedu waxaa weeye waa inaad saarto wa inaad saarto wey adigoo culayska xooggiisa iska ilaalinaya oo markuu nabigeena calayh salaamna amraayo ama waa soo marraye kaana nabi sal slam ida sajada ajnaxa yacnii inuu janaax iyo garbo gacmaha uu saa u dhihi jiray u kala fogayn jiray gacmahaasi culayska uu dhulka ku qabanaayo waxay fududaynayaan wejigii bay culayska ka fududaynayaan weji culays ka fududaynayaan haddaad gacmahada hadda gadaal u yar dhigto oo weji dhulka saarto wejigii culayskao dhan wejiga ku dhici loomana jeedo wejiga in la madoobeeyo oo wejiga uu jaraaxa iyo dhibaato soo gaadho laakiin maxaa la rabaa in la makaniyo oo wejiga taabsiin maahee la saaro dhulkaa la rabaa tii marka hadday ku adkaatay kuleelka dartiis wuxuu leeyahay maryaha anagaan fidsan jiray fidsan jirray ah, basada thawbahu midkaano fasajada calw kasujuuda dhibaato marka ma laha oo waxaan xawaaisha la yidhaahdo alxawaa'il oo adiga iyo dhulka idiin dhexayn kara saddex bay culummada u qaybiyaan xawaaishaas midda koobaad waa xaail munfasil xaail munfasil ah, salligii iyo sijaayadii iyo waxaad dhiganayseed iska dhigaysa kuleelka iyo carada iyo qodaha iyo waxaas xaail munfasil oo ka soocan yahay oo adiga kuma wax adiga aad wadata maahee oo waxaad dhigato oo kaa soocan kaa dhib ma laha nabigana khumruu lahaan jira calayh salaam iyo sijaad iyo muxuu aha xasiid iyo wuxuu ku tukado ayuu lahaan jiray oo uu ku tukado sala allah alay alih wasalam dhibaato ma leh laakiin waxay leey waxaa fiican inaynan ahayn wax yar oo sacabkaada lugiyo wejiga inta wejiga la saara keliya waa inuunan ahayn xataa laa tashbaha arawaafid raafidada waxay wataan yar oo dhagaxaana oo turba la yidhaahdo turba ay ku magacaabaan ayay wataana markay sujuudayan masaa u dhiganayaan waxaas marka inaan la shabahin kuwa xunxunkaha ah, ee raafidada la yidhahdo sheecada kuwooda xunxuna ulaada taasaa fiican laakiin wax waad kartaa munfasil kaas ah nooca labaadna waxaa weeyaan assujuud calaa acdaa'i sujuud in lagu sujuudo xubnihii sujuudda oo markaad sujuudaysaba gacmahaadii baad taad dhigatay yaad wejigii saartay taa lama ogolo leanna markaa waxay noqonaysaa toddobadii xubnood lix bay noqon lix xubnood baa ka sujuuday wejigii markaa sujuud maada gaarsiinin dhulkii maada gaarsiin ama wax dhulka saaran maada gaarsiin oo munfasila wejigii gacmahaale intaa saarato kuma sujuudi karsid qodobka saddexaadna waxaa weeyaan alxaa'il almutasil waa mid kula xiriira oo maradii aad wadatay cumaamadaadii baad dhiganaysa markaa sujuudayso go-aadii baad dhiganaysaa waana wadataa waad la kacaysaa ka ah midkaasi waa laga fiican yahay gaar ahaan hadduu yahay baxra dhaqaaqi oo kula dhadhaqaaqi oo marra aad la kici marra hadduu yahay goo weyn oo iska maarata dheer oo halkaas ka yaala hadduu yahay oo qaybna dhulka kuu goglan qaybna aad huwan hadduu yahay waxba dhibaataa ma laha baabu istixbaabi atabkiiri bilcasr casrka in lagu degdego xilli fiican oo aan la dibdhigin salaada casr fadliga ku jira xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana lay ama istixbaabi sunanimadeeda lay ibnu sacdi wayaane kolla alba la geliya marra waa iska reebaay laakiin lay ibnu sulaym asagu al imaado lay ibnu sulaym alxanafi ninka la yihahdo lay ibn abi sulaym isee daciifka ah mana imaado muslim shaqa kuma leh mutaabaca mooyeene xaa qaala waxadaana moxamed bnu rumxin ibn muhaajir ahbarana alley can ibni shihaabin an anas bni malikin marka alleyka dambe marka waa ashaca hadiye wey leydka hore ee soo martay wey can ibni shihaab can anas bni malik anahu ahbarahu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yusali alcasra casarkuu tukan jira washamsu qoraxdoo murtaficatun sarraysa xayatan nool qoraxdu murtafaa sarrayso xayatu nool xayan way nooshahay nolosha qoraxda waxaa lagu tilmaamaa laba sifo marka laga helo alsafaa wannaqaa kow alxaraara xagga iftiinkana way dhalaalaysaa qoraxdii oo weli jaallo may noqono midabkeeda isma bedelin xagga kuleelkiina waa jiraan xaraaradii baa jirta xayan waa saas fayadhabu daahibu markuu nabiga calayh salaam salaadda casar tukado oo uu salaada galo yadhabu waxaa tegi uu tukado yadhabu waxaa tegi jira adaahibu qofka tegaaya ila alcawaali cawaanida waa tuulooyinka raacsan madiina alqura almujaawira taabica lilmadiina ee cawaani la yihahda buulooyinka buulooyinka madiina raacsan ayuu qofna kamida aadaya qaarkood waxay gaarsiisan yihiin laba mayl saddex mayl ilaa shan mayl bay qaarkood gaarsiisan yihiin fayaati alcawaaniya nabiga ala ninkaasaga qofkaa tegey cawaanidii buu tegaya iyo xaafadii iyo tuulooyinkii ama buulooyinkii washamsu qoraxda wuxuu tegay murtaica weli koraysa qoraxda weli koraysa laba mayl intuu gooy saddex mayl iyo weli qoraxdii ay bannaanka taaganta walam yadkur qutayba ma sheegin fayaati alcawaali ma sheegin qutaybaha duuna sheegin yaa sheegay muxamed ibnu rumxi baa sheegay laba sheekh buu ila muslim lahaay xadaanii haarun ibnu saciid layli xadaana ibn wahbin akhbarina camr can ibn shaab can anas ana rasuul lah kana yusali casra bitukadir bimidlih waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab can anas bn malikin qaala kunaa nusali casr casrkan tukan jiray uma yadhabu daahibu qofka tagaa tagaaya ilaa quba qubuu aadi jiray xaafadda quba la yidhaahdo ee nimankii banu camr bin cawf ay deganaayeen fayaatiihim wuxuu u tegi jiray washamsu murtafica qoraxdoo weli sarrayso ilaa saddex mayl bay gaadhsan tahay masjidka nabiga oo toonka ku yaala iyo qubaa saddex mayl meelahaas isku jiraan waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can isxaaq ibni cabdillaahi bn abi alxata can anas bni malikin qaal kunaa nusali alcasra baan tukan jirnay uma yakhruju linsaanu qofkaa bixi jiray ilaa bani camr bni cawf banu camr binu cawfna waa quba qubay degan yihiin fayajiduhum wuxuu heli jiray yusalluuna casra iyoo casrka tukanaya tan macnaheeda waxaa weeyaan markii ay awal waqti ka tukadaan masjidka nabiga qoladaana waxay tukan jireen awsaad wati wati dhexdiisa niman beeraleeyahoo fallaxiinahoo iska ah, gacmaha ku shaqaystay ahaayeenoo markay shaqadoodaas ay ku baahaanoo imaadaanoo qaqabaysigii iyo weysadii umuurahaas casarkii waqtiga awalkii waa ka tagaayeen taana waxaa weya waqtiga muwasac weeyaanoo wax dhibaataa malah haddii ay acdaar iyo cudurdaar ay yeeshaan weeye afdalka waakii waxaa weeye casarka in awalka laga tukado وxadثna yaحya بن أyوب محamed بن صباح وqtayba بن xujin qaluu xadثna ismاعيل بن jacفر عن الclا بن cabdالرحمن أنhu dakla calى أنس بن malik buu u galay fii daarihi bالbصرة gurigii anas ee basre ku yaalay iyo ku booqdeen ila basru ku dhintay anas warkii dambe ku wareegay basra oo hadda waddanka ciraaq ku taalla bilbasra xilligii cumar baa la furtay kuufe iyo iyo basra almisraan baa la dhihi jiray almisraan labada magaalo daarihi fii daarihi bilbasray ku booqdeen xiina insarafa min aduhr markuu duhurkiisaa uga baxay aaa ah. duurka ka baxayna waa alcalaa bin cabdiraxmaan dakala calaa anas bin maalik buu u galay fi daari basra xiina insaraf min adohr duhurkii markuu bogay ayuu utayay anas oo gurigiisa ku jira wa daaruhu bijanbi lmasjid masaajidka dhinaciisuuna ku yaala gurigiisa marka inuu waa duqoobay dee anas waa ogtihiin boqolka ku dhawaaday boqol sano ama xanuunsanaa falamaa dakhalnaa caleyh markaan u gallay qaala wuxuu yidhi salaytum alcasra casr ma tukateen faqulnaa lahu waxaan ku nidhi ina man sarafna saaca saacaddan waxaan ka soo baxnayba min aduhri duhre casri duhur iskuma dhowa qaala fasalluu lcasra war iska dhaafa oo istaagow casr tukada faqumnaa waan istaagna fasallayna waan tukana casr falama insarafanaa markaan salaaddii ka soo gadoonna casarkii qaalas wuxuu yidhi anas samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam baan maqlay nabigo yaquulu leh tilka salaatu lmunaafiqi duhurkii haddii qoladaas saa u dibdhigeen casarkana way dibdhigaayaan oo maqribkii xilligii maqribka u dhowayay tukan doonaan nabigaa sii sheegay calayhi salaam inay imaan doonaan dad salaadaha waqtiga ka dila yumayituuna salaa ayaa soo arortay salaadaha dili doonaan tilka salaatu lmunaafiqi munaafiq salaadiis weeyaan middaasi yejlisu munaafiq waa fadhini yarqubu shamsi qoraxda isagoo fiirin waqtiga kow ma joogo waa weli waan tukan doonaa qoraxduu fiirinayaa xataa idaa kaanat markay qoraxdu noqoto bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees oo markay sii dhacayso shayaadiinta ayaa madaxa u dhigta si loogu sujuudo qorada kuwa qoraxda caabuda ay u sujuudaan oraxda waxaa isagana uu iskaga dhigo atooro loo sujuuda uu iskaga dhigo dadka muslimiinta deena inay xilligaa ku beegaan ma ahee waqtulfadiilihii iyo waqtulihtiyaarkii ha tukadaano qaama xilligaa markii la gaaro ayuu qaamay istaagay munaafaqii fa naqarahaa arbaca afar jeer buu kawin naqrigu waa sida shimbiraha oo kale iyo digaagga markay cunayaan oo kale qubqubbay ka siiyaan sujuuddooda marka sujuud idminaan iyo xasillooni iyo dikri iyo tasbiix badan le maaha oo wax iska tuurtuura wey naqarahaadaas ka garanaysaa fa naqaraha wuu kawinaya arbacan afar kawin laa yadkuru llaha isagoon ilaahay xusaynin fiiha sujuudda dhexdeeda ilaa qaliilan wax yar mooyeene liannahu munaafiq marka arrintaas iska ilaaliya wey macnaha xilligaas salaadda waqtigeeda yaa laga dilin وxadثna maنصuر بن أbي مزاحم xadثna cبدالله بن مبارك بن أbي بكر بن cثمان بن سهل بن xنayف qال سمعت أbا أمامة بن سهل يقول صلayna mعa cمر بن عبدالعزيز cمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه imaamkii caadilka weeyaane aduhra maalin tukanay uma kharajnaa markaasaan intaan ka baxnay xataa dahalnaa calaa anas binu maalik baan u gallay fawajadnaahu anasoo waxaa hella yusallii tukana alcasra casr casr buu tukanayaaba faqultu waxaanu yaa cami adeer maa haadihi salaatu alatii sallayt salaadinaa tukatay maxay tahay qaala alcasru waa casr ayagana duhur bay ka soo baxeen wa haadihi salaatu rasuuli illah waana salaaddii nabiga calayhi salaam allatii kunaa nusalli macahu aan tukan jirnay xilligan uu nabiga tukan jiray casarka sala allah alay wasalam marka cumar bin cabdilcasiis xilligii uu khaliifka ahaa ma ahee waa xilliguu amiirka ahaa ee bani umaya madaxdoodii waaweyneed amiirka u ahaa mar buu isku haystay dhulka xijaaj maka iyo madiine iyo ilaa daa'if xilligaas weeyaan anasna markaa uuna usoo wareegin basra usoo wareegin xadaana camr bnu sawaad alcaamiri iyo wamaxamed bnu salmt almuraadi waaxmed bnu ciisa waalfaadhu mutaqaariba qaala camr akhbarana waqaala laakharani xadaana bn wahbin akhbaranii camr bnu xariin can yaziid bn abi xabiib ana muusa bnu sacd alansaariy xadaahu can xafs bni cubaydillaahi can anas bni maalik radi allahu canhu anhu qaala sallaa lana rasuulu ullah nabiga wuxuuna tujiyey calayhi salaam alcasra salaad casr falama insarafa markuu ka baxay ataahu rajulu nin baa u yimid min bani salimata reer bani salima waa qows reer ansaareed oo reer madiina banu salimuun faqaala ninkii baa wuxuu yaha rasuul allah inaa nuriidu waxaan doonaynaa casrkii la tukay ow inaa nuriidu waxaan doonaynaa an anxara inaan gowracno jazuuran neef geela oo lanaha naga ameena neef geelahan gowrici rabnaa galabta wanaxnu nuxibu waxaan jecelnaha an taxduraha inaad noo timaado oo weliimada iyo ka soo qayb gasho muraadkaanagaas walaaimta iyo muraadka iyo xoola gowracashada iyo dadka loogu yeero iyo waxba dhibaato amala ah waa arrin fiican bale karat lwalaa'im way fiican tahay in qofka wax badan uu guryihiisa ku kariyo oo lagu cuno oo lagu waxayo marka wanaxnu nuxibu an taxduraha laakiin waddo sharcigaa ah la rabaa ogow dadka inaad maaratay u yeerato ood cunto iska siiso oo masaakiinta ay cunaano dadka ay cunaano waa iska fiican tahay ama wax kale oo sunna eh, kamida dawaaix almustaxaba ayaa kamida sida walqalka oo kale iyo walqalki iyo adaaxida iyo udxiyada iyo arrimahaas oo kale iyo inaad dadkaada carruurtaada wax iska siinayso way ku bannaan tahay shaatuka shaatu laxmin buu nabig yuri alayh salaam noo imaw nabi allow qaala nacam bi waa ina imaan tawaaduca nabiga weeya calayh salaam wixii dacwaa markaa haddii cudurdaar aada lahayn inaad ajiibtaa fiican fanalaqa waa tagay waanalaqnaa macahu annagana waan raacnay nabiga fawajadnaa waxaan hellay aljazuura neefkii geelahaa ee rabay inuu gowraco lam tunxar aan weli la gowricin fanuxirad marka annagoo taataagan ayaa la gowracay waa muraadkii la rabay inuu la cuno hortaanadii buu ku gowracay oo neefkii isaga ahaa geela naxri baa la yidhahda halkaa dhuuntae labada ayaa lagu dhufanaa gahda ah alwahda baa la yidhahdaa marka waxay leeyihin halkaa marka lagu dhufto dirba dhiig baa yaa aad u soo baxaya dhiiggaasna iyo wadnahana xabiib baa ka dhexeeya markuu dhiigga baxo wadnihi waa fadhiisanaya walidaalika waxaa ugu nafta ugu nafbixiyoog ugu nafbixooga waa geelay dhahan marki la gowraco xoolaha fanuxirat uma qudicat kadibna qudicat waa la googooyey aminkaasaa maqaarka ka bixi la googooyo uma dubika minha markaasaa wax laga kariyey uma akalnaa waan cunnay qabla an taqiiba shamsu intaa qoraxda ma dhicin intayn qoraxda dhicin casar baa la soo tukaday needgeelo la gowracay la kala dhegdhigay hilibkiisaad og tahay inuu hilibyaha kale ka adag yahay inti la bisleeyey baa la cunay qoraxdina weli waa soo jeedaa marka waxaa laguu tusayaa casarka waqti hore in laga tukaday oo waqtigii casarka uu aad waasacu yahay halkan waxaa kaloo ka fahmaysaa barakada ilahay cumriga waqtiga uu u barakeeyey saxaabada nabigeennaba calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac lixdan iyo saddex halaad buu gacantiisa ku gowracay iyagoo taataagan buu gowraci jiray saas weeyaan sunnadana saasee dadkari karta wey ad intaasoo qofba waa laiskugu qaylinay isku imaadaay neefgeela qurbac yar baa la dhowraci rabaa markaasaa mid seenta qabta mid luqunta maroojiya mid labada lugood labooda marka nabigana calayh salaatu wasalaam lixdan iyo saddex halaad oo uu abaaxi ah oo geel udxiyo gaarayah ayuu rasuulka calayh salaam shan sana iyo wax ka badan wey shan jir iyo ka weyn ayuu nabiga calayh salaam lixdan iyo saddex gacantiisa ku gowracay calina intii kaleu dhammaystir yiri boqolkii buuxi waa dhogowra asagana markaasuu nabigu neef kasta oo xoolihii la gowracay wuxuu yidhi ka soo gooya cad hiliba waslada laga soo gooyo hal dheri baa laiskugu keenay maraqii buu ka cabay rasuulka calayh salaatu wasalaam udxiyada iyo in wax laga cunaa fiicanoo sunna ah. marka maxaa isku keeni kara dee boqol geela ma wada cuni kartide maraqaa isku keeni kara maraqii buu ka baday kullu hada qabla zawaali shams intaasoo dhan waa intay qoraxda zuul minuu ka imaada nabiga calayh salaatu wasalaam mina waxaa ujeedaa musdalifa musdalifo habeenkaa beriyey subaxdii buu mina imaaday waagii baa beriyey xilligaa dhagaxii baa la furtay jamratulcaqaba waa barqin baa la jooga kadib baa xoolihii la gowracay intaasoo dhan baa la sameeyey duhur intaan la gaarin buu nabiga calayh salaam waxaaso dhan ba dhammeeyey leanna duhurkii waa kii nabiga xaramka ku tukaday intuu soo noqday haddana mina ku tujiyey saxaabadii inteedii kale laba jeer buu tukaday rasuulka sala allah alay wasalam marka waad aragtaa sida ay dad taya leh oo awood leh oo mubaarakiin oo barakaysan waqtigooda ka faa'idaysta ay ahaayeen nacam qayle iyo celcel iyo waxaa ma jirto mid walbaba shaqadiisiibuu ra'san u gelayaa وqاaل المراdي xdثna بن وهب عن بن الhycة وcمر بن ااrث في hda الxadيiث waa mutaaبعة iبن الhycana ku jira kitaabkana waa mslim iبن الhyc la soo dhexgeliyey iبن الhyc waxba ma qabo wax dhibahoo looga sii boodo ma qabo ninku sidiisaba wxuu ahaa nin ثiqaa luu kalsoon yahay dhibka wuxuu ka soo gaaray kutubtiisii ka gubatay kor wax ka sheegsheeg buu isyiriyo markaasaa deena wahmi ku dhacay gaar ahaan ninka noocaas oo kale ah اkhtilaaط baa la yidhaahdaa hadduu isku dardaarmoodo اkhtilaaط ku dhaco qabla alikhtilaaf intuuna isku darmanin ka hor dadka ka wariyey xadiidkiisa waa la qaadan karaa waxba dhibaato ah ma laha marka haddii la yidhaha xadiidkan daciif weeye fiihi ibnu layaca laysa calaa idraaqihi laysa calaa idraaqihi daciif weeye sanadkiisaoo ibnu layaca ku jira mar walba lama dhihi karo waxaa in la fiiriyo oo la ogaado dadka la yaqaanuu ka mid yahay inay ruwaadda qaarna ka wariyeen bacda alikhtilaaq qaarna ka wariyeen qabla ikhtilaaq dadka qabla alikhtilaaq ka wariyay intuuna isku darmanin waxaa ka mid a ah alcabaadila cabaadiladi baa ka mid ahayd abaadiladiyaa kamida haddee sheekhana kamida hadda warinayo waa kuma ya ibnu wahbin waa kuma cabdullaahi ibnu wahbin almasri rawaa can ibnulhayaca qabla alikhtilaa intuunan isku darmanin ka hor buu ka wariyey intuunan isku darmanin ka hor buu ka wariyey laakiin shardigiisa ma gaarhsiisna muslim sidaa darteed mutaabacu ku keenay mutaabaca ayuu ku keenay qaala xadaanaa waxay isla warinayaan camar ibnu xaari bayna isla warinayaan almasri qala xadaana maxamed bn mihraan الrazi qala xadaana waliid bn muslim xadaana awzaaciyaan bالnajaashi wasmahu caiya wasmahu caطaa ibnu suhayb caطaa waa mawla raafic raafic ibnu khadiijkan mawlihiisi wey saasuu leh imaam nawowi wasmahu caطaa ibnu suhayb mawla raafic ibnu khadiij qaala wuxuu yidhi samictu raafic bnu khadiij baa maqlo yaquulu leh kunaa nusalli waxaan tukan jirray alcasra salaada casr maca rasuuli ilaahi sala allah alay slam nabiga maciisa uma tunxaru ljazuur neefgela la gowrici jiray fa tuqsamu waa la qaybin jiray cashara qisamin toban qaybood baa loo qaybin jiray cashara qisam uma kadib tuqbaxu waa la karin jiray fanaakulu laxman hirib baan cuni jiray nadiijan bisil qabla maqiimi shamsi qoraxda intayn weli dhicin xadaana isxaaq bn ibraahim akhbarana ciisa bn hors wa shucayb bnu isxaaq adimishqi qaale xadaana awsaaciyu bihada isnaad hayra anahu qaal kuna waxaanayn anxaruuja zuhura geelan gowric jirray neef geela calaa cahdi rasuulila xilligii nabiga cala salaam bacda alcasri casriga gadaashiisa walam yaqul ma dhihin kuna nusalli maca marka watiga casrka wati dheer weyaan waqti dheer weyan baabu taqliidi adkeen la adkeenayo fii tafwiiti salaati alcasr salaada casr in la tegsiiyo oo waqtiga casarka la dilo arrintaasaa laisku adkeenayaa oo dembi weyn inay tahay yaa laisku cabsigelinayaa alla ilaaliyo macnaha casarka waqtigiisu salaadaha waqtigeedao dhanba in la ilaaliyaa fiican laakiin casarkuna ayaduna xiliyaha aad loo sii sheegay ka mid tahay waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can ibni cumar ana rasuula اlahi salى اllah alيه waslm qaal aladii tafuutuhu salaaة اlcasr salaada casr qofkay ka tagtaa xamdan baa loo jeedaa ukas nisyaan iyo hurdo iyo una ku xadgudbin iyo waxba maarata waa loo waa loo dhaafay qofka ukas qofkii oga tagaa kaanamaa wuxuu la mid yahay wutira ahla isagoo ehelkiisii la halaago maalahu maalkiisii wutira ahluhuna waad xarakayn kartaa labadaba ku bannaan tahay labadaba way ku bannaan tahay wutira ahlahu iyo ahluhu ah. ayib waxadaana abu bin abi shayba oo naayo faacilkii mara muqadar wey marra waa daahir markaa noqon waxadaana abu bakr bin abi shaybata wacamru naaqid qaala xadaana sufyaan can zuhri can salim can abihi qaala camr ibnu qubihi waqala abu bakr rafaca ehelkiisi qof haddii uu baabaayo iyo ehelkiisi iyo xoolihiis hadday baaba'aan soo musiibo weyn ma aha soo istirjaac iyo inaa lilah wa inaa raajicuun ka dhammaan sidaasoo kale u habboon qofkii salaadda casar ka taga musiiba ku dhacdaye inuu inaa lilah haysto oo alla u toobadkeeno oo soo noqdo laakiin hadduu markaasi kas oga tago oo uu kaba tagana kaba tagana iskagaba tagaba inuu ku gaaloobay yaa dhici karto salaadda oo laga gaalimo weeyaan waxaa soo aroortay fi saxiix bukhaari man taraka salaata alcasri faqad xamida camalu salaada casr qofka ka taga xamida camalu camalkiisaa buray camalka hore waxuu buraa fi ridda qofka hadduu ridoobo gaalo walciyaadu billah camalkiisa dhan babaaya وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي واللفظ l qال xadثna iبن وهب أخبرني cمر بن xاrث عن بن شهاaب عن sالم بن عبد اللhi عن أبيه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال maن fاaتت الcصر casrka qofkay ka tagta fakaanama witr أهl وmaaله ehelkiisi xoolihiisa soo labaabiye buu lamid yahay waxadana abubakr bin abi shayba qal xadana musa can hisham can maxamed can cabidata cabida bn amr asalamaani cabidata bn camr asalamaani salmaan mane salamaan wey can caliyin radia allahu canhu qaal lama kaana yowmu laxzaab maalintii axzaab gaaladu ay soo bahaysatay axzaabtu waa kooxo kala duwan oo gaalo ah fikirka gaalnimada ka dhexeeya iyo la dagaalanka islaamka ayaa soo bahaystay kuwa maka ka yimid afar boqol oo kilomitr soo socdeeda ku jira oo kufaaru quraysh la maka ka imaadeen madiina afar boqol kilomitr intaasay soo socdeen ma masaara waa lug iyo gaari iyo mxuu ahaa awr iyo fardo iyo ku socdaan xaggee u socdaan yuriiduuna liyudfiuu nuur allah nuurkaa ilaahay madiine ka iftiimay inay baabi'iyaan bay rabaan marka gaaladu min qadiimi zamaan wa xadiiihi islaamka ee meel ka iftiimay lama saaxdaan oo lama hurdaan inay baabi'iyaan ba war walbaba yaa ka go'an halkaasay ugu imaadeen qaala rasuulula nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi malaa allahu qubuurahum waardi baa marka la galay dhufaysaa la qotay saxaabadiiyo nabiga alayh isalaatu wasalaam saxaabadiisii halkaasaa waardi la taagay inay la sor fadhiyaa inay mar walba soo jiiraan bay rabaan marka nabiga alayh salaam inta uu waardiyanayo salaadii qaar baa ka tegey salaadii qaar baa ka tegey waa nisyaan iyo mashquul intaba waa la yidhi laakiin waxaa weeyaan inuu xasuusnaabaa u badan tahay tukashadiina ay u suroobi weyday xaalad kastoy kuu qabataad u tukanaysaa adoo difaacaho dhufayska ku jira oo warankaadi iyo qorigaaga haysta adoo ordaayo gaal fiijinaya ama ka cararaya intaba salaaddaad ku tukan kartaa intayna soo degin ka hor ahayd marka waxay noqotay xugun lama hayo in salaadda kayfiyadeeda laga leexiyo sidaa markay waardi loo ahaada xilligii uun arrintu ay kala istaagto la tukado cumar se waa arki doona wuu halmaamay malaca allaahu qubuurahum qubuurtooda allah ka buuxiyuu nabiguyii waa habaaray wa buyuutahum iyo guryahooda naara naar allah ka buuxiyo kamaa xabasuuna say nooga xabiseen washaqaluuna nooga mashquuliyeen can salaatiwusta salaaddii salaatwustadaheed waa salaada casar xataa qaamat shamsu somaarti xataa qaamati shamsudaasi salaadwustada gadaashada dhacday waxaad tusaysaa salaatwusta hiya salaatcasar salaada casar inay tahay waa imaan doontaa baab habaarka marka uu habaaray way mutaysteen gaalada guud ahaan in la habaaro way bannaan tahay gaar ahaan hadda kuwan dhibaatada ay muslimiinta u geysteen iyo cadaawadda ay muujiyeen ilahayna waa ka aqbalay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo argagax buu ilaahay kusii daayey iyo dabeel naarna dawaa gelayaa gaal hadduu dhinto xaddaana maxamed bin abibakr almuqadami qal xaddaana xiblu saciidin xaa waxaddaana isxaaq bin ibraahim akhbarana almuctamir bnu sulaymaan jamiican can hishaam bi hada alisnaad baabu daliil wuxuu u saabsan yahay daliilka liman qof u sugnaaday qaala yidhi addaliil liman qaala asalaatu lwusta hiyo salaat alcasr salaat lwusta waa salaada casar waa masale khilaafiya culamada isku hayaan shanta salaadoodba waa wusطa dad baa yidhi waa lagu magacaabi karaa oo wusطa weeyaan qaar baa waa duhr waa casr waa subax waxa u badan laba qowl qowlka dhahay waa casr iyo qowlka dhahay waa subax labadaasaa u badan xagga adilada waa sii xoog badan qowlka casarka sheegaya bale waaba ku cadyahayba naska in salaatulcasr ay tahay salaat lwusطa marka wax laisku khilaafo meesha ma yaallo casarkii waaba ku cadyahay waa nas sariixoo saxiixa wusladana ma aha dhexdhexaad oo salaatulcasr dhexdhexaad ma aha xagga salaadaha markii la fiiriyo salaada duhur maxaa la dhahaa salaatulula baa la yidhahda soo maaha salaathaaniya marka casr bay noqon salaada labaadna dhexda kuma jirto salaadda salaadood saddex salaadood baa dhinac ka jirta ka dambaysa marka wastaa ma noqonaysa min alwasat iyo dhexdhexaad ee wasadkii waxaa weeye waa wasadkii xagga fadliga ahaa alwusطaa alfudla baa loo jeeda alwusطaa alfudla wakadalika jacalnaaka ummatan wasadaa buu ilahay leeyahy ummad wasad ah ee cadlan khiyaara ayaa tihiin dad caadiliin oo khiyaaroo wanaagsan ummadda moxamed sala allah alay wasalam وxadثna mحamed بن مثنى ومحamed بن بشاaر qال بن مثنى xadثna محamed بن جعفر بن شعبة qال سمعت qتاadة يxadث عن أبي xasاn عن cبيرة سلمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاab maalintii axزaabta iyo gaaladu isoo gaashaan buursadeen sanadkii afaraada hijrada waqiila alkhaamis sanadkii shanaad labadaba waa la yidhi ayay aheede wuxuu nabigu yidhi shaqaluuna waxay naga mashquuliyeen can salaatwusta salaaddii wustaheed waa salaadda casar xataa aabat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhacday qarabad mala allaahu qubuurahum qubuurtooda allaha buuxiya naara naar aw amase buyuuthum buu yidhi aw amase buduunahum calooshooduu yidhi shaka shucbatu fi lbuyuuti walbuduuni shucbatu shaaki baa shakisan shucba bn xajaaj alwaasidi shucbatu shaaki bay dhahaan kaiiru warac waalixtiyaad xagga taxadarka iyo ixtiyaadku aad ugu badnaa walidaliku intii uun wuxuun kuusoo dhuuman lahaa alfaada kale ee mutaraadifka ama macaanidooda isku dhowdaa ama wix ixtimaalah yuu soo aruurinaya وxadثna mحamed بن مثنى qال xadثna iبn abi cadiy can سacيid can qataada bhada اisnaad وqاala buyuutahum وqubuurahum walam yashuka ma shakinin marka man lam yashaka muqadima man shaka kaasaa laga hormarin لأnnahu cindahu ziyaadaة cilm وdabط dabdi baa ayuu wataa وxadثna abu bkr بن abi shayba وزهير بن xرب qاala xadثna wkiic can شhucبة can الxakم can yaحya بن الجزاr can عaliي بن abi طالب xا وxadثnahu cubaydالlah cali ibnu nucaad walafdu ilah qaal xadaana abi xadaana shucba can ilxakam an yaxya wasamica caliya buu maqlay yaquul cali one qaala rasuulu lahi sala alla alay wasalam nabiga wuxuu yidhi yowma alaxzaab maalintii axzaabna waa la dhahaa khandaqna waa la dhahaa qaswat alaxzaab iyo qaswat alkhandaq khandaqu waa qaabkii ay sameeyeen ee godadkii iyo ulfaysihii axzaabtuna waa dadkii imaaday qaabkay ku imaadeenoo dad is soo bahaystay kufaaru quraysh iyo acraabtii reer baadihii reer cabaado qadafaan ay hogaaminayso iyo yuhuuddii deganeen bani qurayda ee magaalada madiine dhex deganeen oo ballanti ka baxday intaasaa xag iyo xag ka tuurtay markaasuu ilaahay subxaana wa tacala ka sheegay ijaa'uukum min fawqikum min asfala minkum waizaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi yadunuuna marka xag iyo xagga dhinac kasta way oga imaadeen markaas aad loo agagaxayo cabsi badan cabsi badan baa dhacday ilaa heer nabiga calay salaam uu dabcay inuu qaar ayaga ka mida uu timirtii madiina kula heshiiyo inay goostaan sanad walba si ay dhexdooda ay kuwa kale oga insixaabaan oo deena ay cabsi u gasho marka tashi iyo talay ahayd la qumanatay nabiga calayh salaatu wasalaam taladii wuxuu u gudbiyey ila madiina odayaal waxaa ka ahaa beerahan iska lahaa ansaar labadii oday ee sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada asacdaan ayuu kala tashaday markaase waxay dhi nabi allahuma ra'yi iyo un tala dagaal baa tala dagaal iyo aragti dagaal biya mise waxyi baa kugu soo degay timirta nimanka wax laga siiyo maya waa un shuuro iyo talo iyo taatiig man ka wataa masaxana mise masaxa maxay nala tahay markaase waxay dhaheen annagoo muslimiin ahayn oo gaala ah y gaalada nimanka xun ee reer qadafaan ayn weligaan xabad timira aynan hawaynin xabad timira oo beertaanada ka soo goday aynan haweynine annagoo maanta islaam ilahi lagu karaameeyey oo qatlaanaa fi ljanna wa qatlaahum fi naar aan taagannahay ixdalxusnayeyn uun fiirsanayna ma yeelayna nabi allow dagaalkaada ku jir saxaabaduna waa kuu diyaarsan yihin tii nabigu raacay calayhi salaam waa kala noqday ilaahayna subxaana wa tacaala baryadiisa u aqbalay ilaahay wuxuu soo daayey yacni malaa'ig iyo juluud aan la arkaynin iyo dabeelo qabow buu ilahay kusii daayey markaasay deena laabteen radd allaahu aydkoodii caradoodii buu ilaahay dib u celiyey ayagoo waxba gaari wax khayrood gaareen isagoo jirin gaaladii weliba rag baa laga laayay meesha kaga dhintay nimankii madaxda ah ee geesiyaalka ka mida wakafallahum min alqitaal ilahay baaba ka kaafiyey dagaalkii yowma alxazaab wahuwa qaacidun asagoo fadhiya nabiga calayh salaam wuxuu yidhi calaa furdatin min furadi lkhundaq asagoo ku jira nabiga furda god iyo meel manfad iyo madkhalah min furad alkhandaqi ateeradii iyo dhufayskii la qotay mid kamid asagoo nabiga ku dhex jira wuxuu yidhi shaqaluuna can salaati lwustaa salaatulwusta inaga mashquuliyeen salaadda casar xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxda ka dhacday mala'a allahu qubuurahum qubuurtoodiiyo wa buyuutahum guryahooda allah ka buuxiyo wa qubuurahum buduuna calooshooda naara naar allah ka buuxiyo nabiga alai salaam habaar baa ku dhacay wax adduunka lagu dilo ama la qabto iyo wax naarta naar yay noqdeen marka naartaasi xis iyo macnawi intaba way noqotay cidhiiri iyo xabsi ayabay u dambaysay wa xaddaana abubakr bin abi shayba wa bin xarbi wa abu kurayb qaaluu xaddaana abu mucaawiya can lacmash can muslim bin subayx can shutayr shutayr ibnu shakl can caliy bn abi aalib radi allah canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam yowma axzaab wuxuu yidhi shaqaluunaa can salaati lwustaa bay naga mashquuliyeen salaati alcasri aheed salaat lwustaa salaat alcasri bayaan wey iyo bedel labada way noqon karta malaa allahu buyuutahum wa qubuurahum naara ilaahay guryahoodiiyo qubuurtooda naar ha ka buuxiyo uma sallaa kadib wuu tukaday maa bayna alcishaacayn maqribkii cishaha dhexdooduu tukaday bayna almaqribi walcishaa buu ku fasireen ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam casarkii tukaday marka salaadda faa'itada ahe tagta eed qadaynayso haddii salaado kale aad tukanayso tartiibkaa la ilaalinay say u kala horreeyeen haddii middaas tagtay iyo mid waktigeeda uu joogo waktigeedana uu yaryahay oo laga baqaayo inuu waktigeeda tago faaitada ee xaadirada midda taagane xaadirka waktigeeda inuu tago haddii laga baqaayo midda xaadiradaa la tukanaya kadibna tii tagtay baa lasoo qadaynaya marka hadda wuxuu tukaday casarkii maqribkiibuu dibdhigay casarkiibuu tukaday kadib buu nabig alay slam maqribkii ceshihii ayuu haddana tukaday bayna almaqrib walcishaa ayuu tukaday nabig alay slam oo ictibaarayaa salaaddii faa'itadeed ah, sallaaha bayna alcishaa'i bayna almaqrib walcishaa buu tukaday macnaheedu waxaa weeyaan salaadii casarkeedbuu tukanay kadib maqrib tukada kadib cisha siday u kala tartiibsanaayeen ayaa loo tukanaya waqtiga hadduu kuu yahay wey laakiin salaad qadaa aad qadaynayso midii xaadirkeedna waqtigeeda hadduu gabaabsi yahay oo sii dhacayso iskraar ama casarka uu yahay ama maqribka sii dhacay shafaqii acmarka ah markaas waxaa wey midda xaadirkaad tukanaysaa kadib aad tii kale eed eh, qadaheedna aad qadaynaysaa saas wey qala wxadana xaam bnu slaam alkuufiy abarana maxamed bnu dalxat alyaami can zubayda can murata can cabdilahi qaal xabasa almushrikuuna rasuula allah mushrikiintii baa nabiga calayhi salaam xanibay can salaatilcasri bay ka xanibeen ka mashquuliyeen xata axmarat ishamsu qoraxdii baa guduudatay aw isfarad jaalay noqotay faqaala rasuula markaasaa la diyaargaroobayoo diyaargaroob kadibna qoba dhacday qoraxdii faqaala rasuula nabigu wuxuu yidhi shaqaluuna can salaati lwustaa salaada wustay naga mashquuliyeen salaatilcasri bay naga mashquuliyeen malaa allahu ajwaafahum calooshoodii iyo wa qubuurahum qubuurtooda naaran allah ka buuxiye aw qaala xasha allahu allah ku cubo xashigu waa cubitaan allah cubo ajwaafhum calooshoodii oo qubuurahum naaran naara ka buuxiye waxadaana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu calaa malik bni eh, anasin can zayd bni aslam alcadawi can alqacqaa bni xakiim can abi yuunis mawlaa caaisha annahu qaala wuxuu yihi amaratnii caaishatu caaisha um lmuminiin radi allahu canha yaa waxay amartay an aktuba laha musxafa inaan u qoro kitaab qur-aana farguri baa jiri jirtay farguri qur-aan gacanta lagu qori jiray gacanta ayaa lagu qori jiray markaasaa si fiican loo qori oo rasmigii eh, marka dambena rasmi cumaani waa kii la qaato cumaan u jamciye kadib rasmi cumaaniga loo bixiyey qaabkaasaa loo qori jiray la diyaarin jiray la habeen jiro la xardhi jiray waana la ilaashan jiray farguridaas kadib de fadligaa ilaahay keenay fatuuxaadka ilaahay keenay khayr ba hadda imaaday fatuuxaad ayaa ilaahay keenay dabaacaa la helay ah, culummadii oo muxaqiqiintaha ee quraadaha oo tartiibinayso nadaaminaysa o ishraafaysana waa noo joogaan walxamdu lilaahi calaa fadlih war waxaa la yidhi culummada iyo fuqahadii hore markay ay arkaan awr dhaana awr dhaana markay arkaan way carari jireen oo maxay u cararayaan waa intaasoo ratiga intuu buubo biyihii uu ku soo firdhiyo qaddii ay ka taabato wixiina qad buu ahaayoo wax qad lagu qoray iyo jiray lagu soo riiqay bay heede qaddii haddusaa u taabto khalaas biyihii meel walba way fiixaysaa markaa way wada hallaabi meel kale loo doonta ma leh marka waa ixtiyaad weyaan meel adag bay gelin jireen meel koraa la saari waa la ilaalin kalkishaa la gashani waa lala carari ah, fadliga ilahi hadda waa la hela subxana wa tacaala hadda marka haddaad adagoo ilahay ku waasiiye aad tidhaahdo xaasha caddaha mar rabi iyo midab noocaan rabaa iyo ood meelaha taagnaata ka warran fadli ilahi wey ama aad tidhaahdo qaddi ha la soo celiyo ya dadka qaar baa sidaa qaba saamaa qabta adiga sheekh liman xasan adiga saasaa qabtaa sooma madabkaadi madabkaas waa ka soo horjeednaa ah. qad dhibaato waxaan ahayn daruuray ahayd iyo xaaje iyo baahi xaaje iyo baahi baa keentay in qad la riiqo oo loox meeshaan lasoo qaado oo loox ardada uu dakro oo macallinka ku dakhramo oo dhibaato iyo filgin iyo qashin uu imaado oo ilmaha uu maradiisa maalin walbaba isagoo u dharfoogan uu la imaado hooyadu ay cidyaha ku baxaan waxaasoo dhan oo culays laga bixad laga bixo hadii waraqa lagu qorto qur-aankiina carruurta alxamdulilah tartiil iyo iyo xifdi fiican bay ku sameeyeen culeyskiina waa kor noqday rafculxaraj buuba ilahayna siiyey subxaana wa tacaala rafculxaraj ayuu ilahayna siiyey culayska ilahay baa naga qaaday alxamdu lilaahi calaa nicamihi subxaanah naam wax sir oo gaaroo ku duugan aniga ma garanayo oo hadda lilahi sirtaasaa ku jirtay ma garanayo allahuma dee uun hidiya dhaqan in la xiisanayo waa gaar nacam bal haddii wax sira uu jiro hala sheego ya looxa intu qoyan yahaa ma iloobaysa waxaad la iloobayn waxaa weeyaan karatu tikraar waay sideedaba haddaad rabto inaad wax aadan iloobin saddex shay baa lagaa rabaa saddexdaa shay haddaad la imaato ilo ma iloobaysid alraqba wاtakraar watarkiis raqba iyo jecel hadduu kugu jiro ku celceliso macnihii iyo samidii qur-aankana atarkiisiisa oo kala xidho waxaa weeya qur-aanku ilaalintaamu ku jooga nabi maxamed ba alayh salaatu wasalaam waa kala ahaa qur-aanka tacahad lqur'aan fawa ladii nafsii biyadihi oo kama qaal lahuw ashadda tafallutan min alibili fii cuqaliha soo maarta saxaabadii nabiga alay slam baa iyo ummaddo dhan buu la hadlaya qur-aanka haddaan lagu celcelinin geel la xidhxidha la dabray oo dabarka ka furay si u cararayo u fakarayo waa ka daran yahay haddoo dabarka aad ku ilaalisood ka ogaatana waa kuu joogaya waa kii nabiga sala allah alay wasalam lahaa marka wixii la sugoo dhanba waa ku sugmayaa naam uktub lahaa an aktuba lahaa musxafa musxaf inaan u qoro ayay iga codsatay wa qaalat markaasay waxay tihi idaa balaqat haadihi alaaya idaa balaqta haddaad gaadho haadihi alaaya aayaddan fa aadinnii iso ogeysii xaafiduu cala salawaati wasalaati lwustaa aayadda markaad marayso ha soconin wustaa wax ka dambeeye isugbu ee tiri caaisha qaala wuxuu yidhi falamaa balaqtaho markaa gaadhay aadamto waana weyse waxaan aayaddaasaan dul taagnahay faamlad calaya waxay i yeedhiisay xaafiduu cala salawaat salaada xifdiya wsalaati lwustaa lxifdiya wasalaati alcasri lxifdiya wlcafu yufiidu lmuaayara salaat alcasr marka salaat alcasr iyo salaat alwustaa labay ka dhigtay marka ama ma ahe waa muraadaf taraaduf wey oo salaatwustaa casriga taas horaa lagu xoojinaya warka calaa madhabi ljamhuur sidaas caaisha radi allahu canha wa lilahi qaanitiin baysi waday qaala caaisha waxay tihi samictuhaa min rasuuli illah nabigaan ka maqla soosaa u ahrinaya xaafiduu cala asalawaati wa salaat lwusla wa salaat alcasri saasa u ahrinaya qiraa'adaasi waa qiro shaad ah qirada shaadka ahna jamhuur ahlilcilmi waxay qabaan inaynu qur'aan ahayn waxaa la isku hayaa xadiid ma tahay qur'aan ayadamaba noqonayso shuruudda qur-aanka waxaa ka mid a almanquulu bitawaaturi tawaatur waa in lagu soo naqliyo qur-aanka kariimka ee waa inuu mutawaatir yahay taas waa arrin muttafaq oo laisku waafaqsan yahay laakiin qiradan shaadka ah qur-aan laguma magacaabi karo sida raajix ahe eh, khabar ma noqon kartaa xadiid nabi oo nabiga uu meesha geliya tafsiir ahaan u geliyey taa ma noqon kartaa waa laisku hayaa oo in badanoo kamid ay leeyihin khabarna ma noqon karto maxaa yeeley qofka akhrinaya quraan qur'aan ahaan buu akhrinaya qur'aan ahaan ayuu u akhrinaya qiradan shaadkaa qur-aan ma noqonina waa loo diido mutawaatir maaha la yidhi xadiina marka hore oomuna jeeduna war nabi baan wadaa muuna lahayn marka labadii meesha ka baxeen qaar waxay maya khabar bay noqonaysaa ahlucilmiga qaar kamida ah kabnu taymiya alxaraani raximah اllah sidaasuu qabaa sheikh islaam qal xadaana isxaaq bnu ibrahim alxandariyu qaal ahbarana yaxya bnu aadam qaal xadaana fudayl bnu marzuuqin can shaqiiq bni cuqba can albara bni caazibin qaal naزlat hadihi اlaaya xaafiduu calى salaati اlcasri <clears throat> saas u ariyay salaat اlcasr aaaa arin maa marka meesha casrkii wuslaa gashay waa ayadii marka faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi kaana jaalisan fadhiyo cinda shaqiiq shaqiiq binu cuqba agtiisa lahu wuxuu ku yidhi bara hiya idan salaat lcasr lahu wuxuu ku yidhi bara binu caazib oo la wada fadhiyeen hiya idan salaatulwustada haddayba saa tahay oo salaatulcasri aad akhrin jirteen wustana dambe haddana soo degto salaatulwustaa salaatulcasri uu weeye soomaaha faqaala bara wuxuu yidhi qad ahbartuka waxaan kuu sheegay kayfa nazla siday ku soo degtay wa kayfa nasakha allah suu ilahay u nasakhay wallahu aclam waa iska gaabsaday lakiin way ku caddahay qaala muslim warawahu alashjaciyu can sufyaan athawri can aswad bni qaysin can shaqiiq bni cuqba can albara bni caazib qaal qara'naaha maca nabiy baan akhrin zamanan xilli bimili xadiidi fudayl bn marzuuq وxadثna abu qasaan الmismiciy ومxamed الmuثنى can mucaad bn hishaam qaala abu qasaan xadaثna mucaad bn hishaam xadaثanii abi can yaxya bn abi kaثiir qaal xadaثna abu slm bn cabdiرaحman can jaabir bn cabdiلlahi ana cumar bn الkhطاab ywma اlkhandq maalintii dhufayskii iyo ateerada la qotay jacala yasubu kufaara quraysh waa cumar isagana wuxuu bilaabay inuu kufaar quraysh caayo uu habaarayo wa qaala markaasu wuxuu ya rasuul allah wallahi baan ku dhaartay maa kidtu ma an usalliya casr casr inaan tukado xataa kaadad ilaahay ka sigtay salaaddii qoraxdii an taqruba shamsa qoraxdii inay dhacdo qoraxda ilahay ka sigtay inay dhacdo faqaala rasul lah sal slam ba wuxuu yidhi fawallahi in sallaytuhaa maa sallaytuhaa inta macna maa wey in sallaytuhaa maa sallaytuhaa ani maba tukanin buyii waa dhaartay nabigu tadyiiban likhaatiri cumar walbahaarka cumar buu ka fududaynaya nabiga cala salaam war keligaa ma ahayn ani xataa weli ma tukanin fanazalnaa waxaan degnay ilaa budxaana budxaan togii madiino maraayay wey dulxulayfa ka soo dulacay ayaa madiine maraayay nazalnaa ilaa budxaan togii madiinaan degnay dhex fatawada'a rasuululahi baa weysaystay calayh salaam watawada'na annaguna waa weysaysanay fasallaa rasuululahi baa tukaday calayh salaatu wasalaam alcasra bacdamaa harabat ishamsu markay qoraxda dhacday uma sallaa bacdaha almaqrib maqhribku haddana tukaday marka salaada qadaha ee la qadaynaayo jamaaco waa lagu tukan karaa qadaba hadday tahay sida addaha laysku xidhan jiray yaa qadahana layskula xidhan qaldan tukanaya iga joog ma dhehaysid jamaaca waa laguda tukan xadiidkii saxiixa abu qataada ee fi ku sugnaa nabiga markay salaadda subax ka saaxdeen nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisu waakii intay aadaameen oo aqimeen oo salaaddii ragcadihii kahor sunnadii ka horraysay ay tukadeenoo subaxii ay jamaaca ku tukan sidai loo tukan jiray qiradana waa lala jahri liannaha muntada min jahriya salaaddii jahriya hadday ahayd waa la jahri waxaddaana abubakr bin abi shayba waisxaaq bin ibraahiim qaala abu bakr xaddaana wa qaala isxaaq aqbarana wakiican cali bn mubaarakan an yaxya bin abi kafiir fi hada isnaad mila baabu fadli salaati subxi walcasri walmuxaafadati calayhima salaada subax fadliga ay leedahay iyo casarka iyo walmuxaafada calayhima in labadaas salaadood la xifdiyo la ilaaliyo si gaara loo dhowro wuxuu salaadoo dhanba xaafidu cala salawaat la yidhi subaxa iyo casarku muraaqabo gaara iyo ilaalin gaara iyo makhaatigal gaara ayay leedahay marag baa la geli ilahay baa subxaanahu wa tacaala loo gudbiyaa malafka iyo faylka iyo arrimahaasi waxay xaalka oo dadka ay ku sugnaayeen marka labadaas xili salaadda wixii qofka uu tukanayo in malaa'igtu ay ka tagto ilaahay wax walba og subxaanahu wa tacaala oo la socda shaqadii malaa'igta loo diray wey shaqadoodii unbaa la weydinaya malaa'igta mooyeene ilahay waa ogyahay wax walba xadana yaxya bnu yaxya qaala qalatu cala maali can abi zinaad can acrad an abi hurayra ana rasul la sal slam qaal yatacaaqabuuna fiikum dhexdiina waxaa iscirbinaya luqata akluun baraakiif bay ku tamiiliyaan malaaikatun bileyl wa malaaikatun binnahaar malaa'igta habeenkii inala joogi iyo malaa'igta maalintii inala joogi baa iscirbin oo midna wuu soo degaaya malaaig qaarna way soo degi kuwana way dhoofayaan oo agga cirka eedayaan cirkay degan yihiin malaaikatu binnahaar wayajtamicuuna fi salaati alfajr waxay kulmayaan salaada subax iyo wa salaat alcasar kuwii markaa xalay joogay intayna bixinba kuwii kala imaanaya meesha inay firaaq imaado ogolo firaaq inuu noqdo oo malaa'igtu ay meesha ka maqnaata lama ogolo kuwiioo jooga weli aan bixin bay kuwa kale imaanayaan markaasay dee kuwa kale baxayaan sidaasaana raba tartiibka markii muhimmad lagu moorkaysanayo shay muhim ah dee qofkii aad moorkadiisa ay ahayd intuu kaaga imaanayo waa inaad meesha kusii sintaa wakhtiga waa dhammaada inaad taleska dhaqaaqda ma aha ka kalena waktigiisa waa inuu ilaashadaa isaguna malaa'igtu marka sidaasay u tandiimsan yihin u tartiibsan yihiin uma yacriju aladiina kuwiibaa koraya yaatuuna fiikum kuwii inii imaaday hadda kor inala joogay ayaa samada kori fayasaluhum rabbuhum rabbi baa weydiin ila way koreenoo samada aadeenoo ag allay aadeen xag allay aadeen waa adilada loo daliishada culwullaahi sarraynta ilaahay uu khalqigiisa ka sarreeyo subxaana wa huwa aclamu bihim wax walba asaga ka og malaa'igta oo halkaasu og yahay qof walba iyo wuxuu samaynaayo aqrabu min xabli xablilwaliid waa uga dhow yahay cilmigiisa aqoontiisa waa la socdaa haddana waa weydiinayaa muhimmadoodii malaa'igta iyo shaqadoodii iyo tanwiih muujin iyo ibraazin inuu bannaanka soo dhigo muujiyo oo agtooda maaragtay iyaguna malaa'igtuna ahmiyada la siiye muminiintaasi musaliintay tukanayso ayaa la tanwiihinaya la muujinaya kayfa taraktu cibaadi idaafada fiir waa tashriif addoommahaygii wanaagsanaa kii xumaayay taaraku salaadkaanay salaadda dayacaayay ninna isku idaafeen mahay ilahay danka ma laha kuwii wanaagsanaa way kuwa ilahay isku idaafeenayo waa kuwa uu shaydaan yidhi ilaa cibaadaka minhu lmuqlasiin kuwaasi mooyeen inta kalaan baadiyeen addoomahada khaaska ku ah mooyeen kayfa taraktu cibaadii fayaquuluuna waxay leeyihin malaaigtii ragnahum waa ka imaanay wahum yusalluuna ayagoo tukanaya wa ataynaahum waan u tagnay wahum yusalluuna ayaga oo tukanaya markaan tagaynana salaadba ku jireen subaxii haddaan soo baxayno casarka ayagoo galay ee malaa'igta kale lagu soo gaadhay waxadana maxamed bnu raaficin qaala xadana cabdrazaq xadana macmar can imam bnmunabih can abi hurayra can nabi sal slam qaal wlmalaa'ikatu yatacaaqabuuna fiikum bimili xadiid abi zinaan marka ahamiyada la siiye salaada casar iyo subaxa fiiri malaa'igtaas ayaa imaanaysa oo iscirbinaysa lahum mucaqibaat ilahay wuxuu leeyahay malaa'ig iscirbinaysa aya oo isdaba socota وxadana زhayr بن xrb xadana marwan بن mعaawiyة الفزاrي أخbarana ismاعيل بن أbي khالد xadana qays بن أbي xاaزim qala samictu jarir بn cabd الlahi الbajلي وhuwa yquul kuna juluusan waxaan fadhinay cinda rasuuli الlahi nabiga عalaيه الsalaaةu وasalaam nabigaan la fadhinay id nadara ilى اlqamri dayax buu nabigu fiiriyey laylaة اlbadri afariy tobnaada afariyo toban dayaxu markuu marayo habeenkaas waa habeenku ugu iftiin badan yahay waa dhammaystiran yahay wixii ka horreeyana naqsi buu ku soo jiray wixii ka dambeeyana naqsi baa bilaabanaya laakiin afariy tobnaadku waa waa wareegsan yahay soodhan waa garaangarsan yahay faqaala nabigu wuxuu yidhi amaa inakum idinku dhalow tawdiixay ka mid tahay wasaa'il iidaax in dadka markay wax la fahansiinaayo waxay arki karaan ama ay fahmi karaan mararka qaarkood farta loogu fiiqo amaa inakum satarawna waxaad arkaysaan rabbakum rabbigii maad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamara dayaxaas hadda saad u aragtaanoo kale ayaad rabbi u arkaysaan waa tashbiih ruya biruya weeyaan tashbiih ruya biruya aragtidii iyo laba aragti baa isku shabbahaya ee laba hay labada shay ee la arkayo laskuma shabahayo ilaahay iyo dayax laskuma shabahaye araggaada alla arki iyo adi araggaada dayaxa aragtay labadaasi sida ayd mid meel waasaxaad oga arka cariiri u jirin ayaad ilaahayna u arki weeye macnaha subxaana laa tudaammuuna ciriiri inama soo gaaraya fii ru'yati aragtida ilaahay wax ciriiri ahoo amaarata aad arki waayeysa ma jirto oo marka dadku ay wax yar ay arkaayaan ama ku dhow oo iskugu imaadaan araggii inta yar ay ag taagan ma inta kale ma arki karaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala akbaru akbar min kulli kabiir wax walba allah ka weyn oo ka koreeya subxaana addoommihiisa way arkayaan muminiinta ee saalixiinta ah waana waxay ka mid tahay nicmada uu ilaahay ku galladaystay dadkaasi awliyadii saalixiinta ahlu jannaha ah, nicmada u weyn ay helaan waa inay ilaahay wejigiisa arkaan subxaana wa tacaala ilahay naga dhigo kuwa arka wejigiisa subxaana ee ku raaxaysta ee arka ee qalbigooda uu macaansado oo raaxo iyo wanaag dareema laa tudaamuuna fii ru'yatihi munaafiqiinta lamaxjuubuun waa laga xijaabayaa fain istadactum haddaad kari kartaan yani isku dayo inaynan inaga fukanin baa loo jeedaa fain istadactum haddaad kari kartaan oo wax dhibaataa haddaynayna haynin waad kari kartaaye in istadactum haddaad kari kartaan an laa tuglabu inaan inaga adkaanin inaga qaalib noqonin calaa salaatin salaad qabla uluuci shamsi qoraxda intayna soo bixin salaada la tukado waa subaxa iyo wa qabla quruubiha intayna qoraxdu dhicin salaadda la tukado waa casarkee labada haddaad kari kartaan inaad ku dadaashaan oon inaga qalib noqonin fafcaluu sameeya yacni alcasra casarka iyo walfajri buu u jeedaaye maxaa lagu helaa ru'yatullahi subxaanahu wa tacaala subax iyo casarkoo la tukado waxaa lagu helaa oo la ilaaliyo si gaara aad loogu ilaaliyo ilahay araggiisaa lagu helaa uma qara'a jariir wuxuu aqhriyay wasabbix bixamdi rabbika tasbiixsoo subxaan allah dheh adoo ilaahay ku xamdinaayo qabla duruuci shamsi salaadda tuka wey ilaa salaadda waa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiire qabla duruuci shamsi inta qoraxa soo bixin salaad subax wa qabla guruubiha intayna dhicin xadana abubakr bn abi shayba qal xadana cabdulahi bnu numer wa abu usaamata wawakiic bihada isnaadi waqaal amaa inakum satucraduun dadow waxaan idiin bandhigi doonaa calaa rabbikum rabbigiin fatarawna waad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamara dayaxan saad u arkaysaan waqaala uma qara walam yaqul jariir markaasuu ahriyay aayaddii waxadana abu bakr bn abi shayba wa abu kurayb wa isxaaq bn ibraahim jamiican wakiic qaala abu kurayb xadana wakiican ibn abi khaalid abu miscad bn kinda wlmukhtariy bn mukhtaar samicuuhu waxay ka maqleen min abi bakr bn cumaarata bn ruwaybata can abihi qaala samictu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan maqlay buu leeyahay waa cumaaro oo saxaabi ah radia allahu canhu nabiga oo yaquulu leh lan yarija naara naar ma geli doono axadun qof sallaa tukaday qabla duluuci shamsi qoraxdii intay soo bixin wa qabla quruubiha ay intayna dhicin bishaara cadiima lilmusaliin dadka musaliinta tukadaha loo bishaaraynaya jannada dadka gelaaya dadka meel kale u doonin waa dadka muslimiinta masaajidka ku jira wey ee salaadaha tukada ilaaliyey dadkiinan wey allah naga dhigo dadka ayaga khatarada noo soo dhigo dadka jannada geli waa un kuwan kale maaha ah. marka qofkii salaada subax iyo salaada casar duugeeday naar ma gelaayo yacni alfajr walcasr buu ujeedaaye faqaala lahu rajulu min ahli basra nin reer basraha ah wuxuu ku yidhi aanta cumaaru lahda cumaara binu ruwayna aanta adiga miyaa samicta haada min rasuuli illaah maadaa nabiga ka maqlay xadiidka sal ly slam qaala nacam haa qaala arajulu ninkii su-aasha watay waa ta'kiidu may ka aheede isagiina wuxuu yidhi wa ana ashhadu anii samictuhu min rasuuli illahi sala alla alay slam anna nabigaan ka maqlay samicathu udunaaya dhagahaygaa maqlay wa qalbii qalbigaygana waa xifdiyey lan yarija naara axadun sallaa qabla duluuci shamsi wa qabla guruubiha inuu naar gelaynin waxadaanii yacquub bin ibraahim adawraqi qaala xadaana yaxya bin abi bukayr xadaana shaybaan can cabdilmalik bni cumayr can ibni cumaarata bni ruwayba can abihi cumaara qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa yariju laa yariju naar naar ma gelaayo man sallaa qofka tukada qabla duluuci shamsi intaan qoraxda soo bixin qabla quruubiha intayna dhicin wa cindahu rajulu nin baa la fadhiya min ahli faqaala anta samicta hada min anabiy maadaa nabiga ka maqla calayh salaam qaala nacam ashhadu bihi calayhi anagoo ratibaan kaaga ahay calayhi nabiga alay slam ka maqlay qaala wa ashhadu laqad samictu inaan maqlay qaala nacam ashhadu bihi calayh waan maqlay oo weliba ratibaan ka ahay arrintaasaan ashhaduga waxay ka tahay ay ana mutayaqin kaanii ushaahidu bihi aan sida anoo hadda arko kale qaala wa ana ashhad ana waa saasoo kalean ahay laqad samictu nabiya nabiga maqlay alayh salam oo yaquulu leh bilmakaani aladii samictahu minhu meeshii aad ku maqashay isku mar baan nabiga ka maqalay waxadaana hadaad bnu khaalid اlasdiyu qala xadana hamaam bn yaxya qaala xadaanii abu jamrata addubaci wasmahu nasr bn cimraan can abi bakr an abihi abi bakrata can abihi ana rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam man huwa abu bakr hada an abi bakr an abi bakr ba an abi bakr can abihi ana rasuula اllah saxaabigu saa kuso fadhiisanaya inuu abihi ka warinayo saxaabiya nacam ya ibn abi musa ashcari barak la can abi bakr bin abi musa ashcari marka can abihi abu musa ashcari wa markaas ana rasuula اlahi sala اlah alay slam qaal man salla lbardayni qofkii tukada labada qabow waa subaxa iyo casarka de casarku qoraxda kuleelkeedii waa jabtay markii maalinta la fiiriyo subaxuna xilliga qabow buu ku eegaa dakhala janna jannuu galay januu geli doona xaqiiqada yani inuu janno geli doona waxaa laga cabiray wax tagay oo maadi ah xadaanaa ibn abi cumara qaal xadaana bishr musariy xa qaala xadaana ibnu khiraashin xadaana camr ibnu caasimin qaal qaala jamiican xadaana hamaan bi hada isnaad wanasaba abaa bakr faqaala ina abi muusa waaba sheegayba radia allahu canhu waardaa baarak allah fiikum slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وsaxbi aجmaعin